inuu dhahin ahaado walow nijaasa inaad lahaanin walow nijaasta engegnaato ma nijaasa inaad ka dhowrtid ah nijaasa ah inaad iska dhowrtid yaa la rabaa markaas inta waay markii raaxa lala dukaayo waa lasoo sheegay subxaan allah alxamdulilah وحسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه waxaa yani loo khasisaa yani saxaabada sala allahu alayhi wasalama alayhi salaatu wasalaam ambiyada culimadana waxaa la dhahaa ibn cabdisalaam kitaabkaana usoo dejiyey waxaa la dhahaayo culimada dhammaantood raimahum llah raximah llahu tacaala ama raxmat ullaahi alayhi laakiin <clears throat> yani si oola ah saa waay culimada barkooda waa dhahaa waa banaan tahay <clears throat> in la dhaho dadkaa camal imaam shaafici camal imaam nawawi camal iyo wixii alaana yani sidii le waayo maxaa yeelay nabiga umadiisii xadiid bukhaari waxaa isku sheegay umatii mitl madar umadii roob camal waayo maxaa yeelay laa yudraa lama oga awaluhu khayrun am aakhiruhu umadeeya awalkiis roobka maxaa waaye awalkiisa maa kheyr eh ka dambeeya maa kheyr eh lama oga umadeeyna roob camal waa marka waxiiba kheyr lahaayo oo diinkaan lasoo gaarsiiyey waaladhaha waa banaan tahay loo istaknoodaa radia allahu tacaala canhu waardaahu laakin xaqoodi waxa waaye raxmat ullaahi calayhi raxmahum ullahu si nabi waxaan ahan usaleyn duul badan shiicada axaadiis badan ay wataan niman kaleeta badan xadiis badan a oo xoog leh hadda kitaab dhan sacuudiya waxaa loo reebay nin shariifa waxa sharxay kitaabkan hidaaya qutu nafiiska qutu nafiis markii sayidna cali asheeyaas leha calayhi salaam <laughs> sacuudi waay tiri mutaaka ma soo galay iga daliilka haasaas wal cizudiin ibn cabdisalaam markii rabaana waa khawaayan warkiisii markii rabaana waa diidaya <laughs> runtaadi waa qabteen kitaabkii dhan waxaa lii sacuudi ma lagu galaayo hadda sacuudi kitaabkaas waa laga reebi waxaa lagu reebi waxaa ku qoran markii sidna cali asle assheego calayhi salaam dinasaasa ale <coughs> adduunka kale alxamdulillah hadda alla waa lageliya ma lehaa baan naftaan markaan waani halkoon ka keensan reeba dhan waay aleyh islam sidcali leehay yani ibn cabdisalaama kitaabkiisa ku sheegay saas dhaha yani ambiyada keliyaa dhahay karaan alayhim salaatu wasalaam yani dimni waa loo dhahaa yani markii dimni ahaan loo sheego saxaabatihi waaalihi alayhim salaat yani dimni ahaan shucarada marino waa u keenaya sayidna cali nin shariifaa sayidna cali ashid alayhi salaam kaa loo reebay laakin isna ninkii waa la qabti ala adila waxaad keensa fوq الcqli ashraaf waaye waa noolyahay alana duq waaye anu maskax weyn waaye madrasada weyn oo layihaha madrasatulfalax oo jidka ku taalo ninkii oo suudiya waay oo dhisi alaan lagu dambeeyo adila badanaad keensadi hadda laba waa lasoo geliyaa ilaa abu dhabi imal kasta waa laga helaa yaqutu nafiiskan hadda fiqiga sharaxiisa waxaa adogiisa lahay usna waa tacliiqi imaam nawawi radi allahu tacaala canhu ardaahu waxaas yiri walow sallaa <clears throat> nawawi waaye maxaas yiri waman sallaa ma ahan y base eh? walow sallaa walow sallaa hadduu dukahaayo fardan fardi cala daabati asku dugto daaba korkeedii asku dugto daaba korkeeda asku dugto oo wastaqbala qiblata qiblada oo qaabilo oo atama ou taameela rukuucuhu rukuuciisii oo sujuudahu sujuudkiisii walxaal hiya daabadana waaqifatun ay tahay too joogto macnaa too taagan ay tahay oo joogto maonka oo joogta ay tahay jaaza banaan walow sallaa hadduu tukahaayo qafkii kee waaye raakibkii amase musalligii kii kale faacilka intaa wa walow sallaa hadduu tukahaayo waa soo marteen ninkii mumayidka ahay fardan fardi as tukahaa calaa daabatin asku tukahaa oo istaqbala oo qaabilo oo atama oo taam yeel rukuucu rukuuciisi wa sujuuduhu iyo arkaantiisa dhammaanteed as taam yeelo walxaal hiya daabadani waaqifatan ay waaqifatan ay tahay too joogto too dabran bay ahayn ay dabranaaneynba ma xirna ay dabranaanen ma dabraandaadidab dabranaanine eh, ay xirnayn ayba xirnaanine iyadoo saa u taagan oo saa isu ujunku haayo macnaha maxaa waaye hawl dadka isku dhex jiraa horii ma yirayn kan u dhisan oo loo dhisi inaa qafka oo yani isku seecda hadii hurda ay qabato naala saara maxifa iyo hootid iyo maxmal aalihiraahay dhara ufuulaa maal oo seexdo meha meha camal marqadkii waaye iyadana waa joogtaa oo amase intaan maxaa la yidhi wahay waaqifatun jaaza banaan haddii fardi isku dukaaya daaba korkeedii jaaza banaan waa u banaan tahay aw amase saaira hadday tahay too socohayso daabadii ma joogtay saa'iratun way too socoto falaa ma banaana qiblaad qaabili tama rufuuci intaa yani macnaha hadda mihaalka waxa waaye haddaad daaba joogto aad ku dukaysa fardiga naftiisa ku dukaysa waxaa fardi ah qiblad inaad qiblada qaabishi salfardi macnaha qiblaad qaabishi maxaad fushaa hootajad waxaad fushaa daaba korkeeda waxaad saaran tahay geel korkiisi rati korkiisi ama se dameer korkiisi ama se faras korkiisa fuusha maxaa yeelay meel aa kaxasilaa waxaa mm, kaxasilaa oo meeshaadi meeshaada hooseyso meeshaada koreyso meeshaadi hooseyso ee lagu yaa kor ubaxaayaan maxaa ku jiraa meesha meeshaadi hooska ka oo lugaha ahaa waxay kor maraayaan yani meeshaadi koraysi oo madaxaadi ahaay ay kor maraayaan wahi iyo dawadii iyo intaas dhan kor waay kor rarahayaan madaxay kor rarahayaan saas mn saas waay hmm. waxaad la too tahay agoo ku tukatay dhul korkiisa jaaza banaan waa banaan tahay hmm. inta koro koryo saas maan mee hoosaysa oo lawdii iyo wixii kushigi meelahaa koraysa oo madaxay korna rarahayaan sidii la rabo waay adoo dhul ku tukatay camal waa jaaza banaan laakin haddii daaib daabada ay tahay gaabadii hadday isu ceheyso walow istiqbalta alqiblata hadda qaabishidee qibladaad hadda qaabishidee rukuucaaga taam hadda ee sujuudkaadi falaa ma banaana ma baahayo socotaa maho walow yani qibladaad hadda ma banaana fardigaada maha la rukuuci sujuudkiina waa taameysid falaa ma banaana waxaa yeelay gaabada socodkoodii waxaa la nisbeehaa adi socotaa adi socota wada ama waa wadaa wakaas salaadaada adoo kudufaysa kalaas hadii doon korkeeda kudufaysa kalaas markii doo ad kudufaysi kala waay oo lagu wado macnaha doonaad fuusha waa lagu wadaa naaqud waa ku wadaa ama dadaa kukhaasan sariir matalan ba sariir abuhaal korkaasiye dhawaafka xamalas ku jirtaa afar hafaad qaadayaan ama hal hafaada kuxumbaarta madaxa ku saarta waa suudiyaan dawaafkoodaan sariira ku wadaan sariirka murdada ku dufaysaa dadkana waa kuwa socdaan dadka soo ashadoodii wax makaa dhigaayo dadka soo ashadoodii ay socdaan adin xumbaarta sirka udukiy makaa dhigaayo sadaa kuxumbaartana waa la wadaa macnaa salaata waa ansaxaysaa waa ansaxaysaa ii kacbada camal dhawaasa tiro lisaaran waxa baabu sidi sidi loo sidi loo waa inta isku macna waraab taa yani diyaara isku macna qiblo ila loo ayda diyaarada qibla di fardi ee kan qibla loo rabaa som na waxaa wejeysa naahurideedi diyaarada waxaa leeyahay qibla qibla waa suuraha loo kudukana sadaadan imaa suugahan kaliya ma yani jooga baa meel la helayo isku atakista meel alيسرية وكده وتكيد وكان لازم مقدير سفرات بتاعي يعني زي فاخر كنيس حصل كده كفار حفاظ على الإمام يعني إنه يعني صدق به إلهي مخلوق أجرهم كده صدق هاي الجواية كان الوصول يعني فقط صلاة يعني قصر الوصول فيه يعني تأخير لبيته أما كفر به الوصول غلط فمسافر ما دونتها فيارب سبيله marka salaada marka waalwada waaad fusha sainkiradaa wadaa marka socodkaas waxaa loo nisbeehaa dadka oo sariirka xaasa uxugaarsan dadka sariirka wada haduu masocod yahay socod ma kujirtaysin inta lasoo wadaa inta maimaadaa soo wadi hadii ad in saacira falaa madhayno haddaa dadkaa loo nisbeehaa inta ayda socoto daabadi ma ahe dadaa ku wadaa socodkaas iga soo ahaayeen adig maluulisay ahaayeen iga socdaan waaa masalan ba adoo salaadi ku jirtid aanin buula ku dafay waa ku cumbaarsaday waa ku qaaday yani waxaad ku wala saaray saddex salaabood saddex salaab maxaa saddex salaab oo mutadaami salaad waa ku guraysi waa ku guraysi yani waa hadda afcaal oo faacisa ahayd waa imaa doontaa insha allahu tacaala umbaadki ilaa saddex talaawad asku wadi waa ku dhigi adoo salaad sida salaad kuga qaadi waa ku dejiyi markaas waa ku dhigi salaadaada ugu dheheysa maxaa yeelay socodkaas socday ninkaas wax qaadi aloo xumistahaa cad maleydihi socodkaasi saa socday ayao ismaleydi saa socday marka daabadii hadii ay eh, la socodka macigiisii usaa looga shiteeha maxaa yeelay dadka socodkoodii usma looga shiteeya lugu la xumbaado فرض السجد باب كتب سجدته استقبل القبلة يعني وأتم ركوعه وسجوده لا يا أتم استمر راكب في أمام المصلي أيوه فاستقبل أصحابه المصلي أما راكب في حوله يزيده وركوعه والحال هي إذا واقفة الأيتها جاز بنان جاز بنان haddii ay amaa haddii ay socoto daabada ay socoto falaa ma banaana markay joogto waa banaan yahay waxaan soo ogaani naafilada oo lawusuubi ahaay salaada sunada ah oo daabada horkeedii sii lawusuubi lahaay haddii shay oo usuuri waay waasoo ogaanay haddii ma mawaayo shay oo yani sasujugta aswaayo usuurowi waayey waxaan sudukahaa sunada meesheedii si u usuurowi karto waman sallaa fi lkacbati waa taas ومن صلى نكي تكتو امام نواوي وعاص رضي الله تعالى عنه ومن صلى نكي تكها ومن صلى نكي تكتو في الكعبة كعبة حقين تحليلي كتكتو او استقبل قابلة جدارها دربيه قابلة وكذا او امس محال انت ليش عطا جاز بنان لو كل ومن صلى نكي في الكعبة واstaqbala qaabila jidaarha jidaarkeedii qaabila jaaza banaan oo amase istaqbala waxaas qaabilay baabaha erideedii mafduudan xaal ceshan soo soo soo xiran kacbada erideedii oo amase maftuucan caal iyo furan erideedii maca irtifaaci asabatihi asabati lkacbati kacbada tirsaankeedii kor ahaasi lala wada ulue iraac udul namadika ulu qadarkeeda aska nood saasa banaan o amase sallaa haday dugto calaa satihaa yani korkeedii calaa satihaa gambaskeedii korkii hadasku dugto mustaqbilan xaadasay koo qaabilaayo min binaaihaa binaa lkacbati kacbada dhiskeedii asqaabilaayo xaal as yahay maa sabaqa salasay diraac qadarkii istiqaa bilaabay ma waxay ku dhacaysaa qadar ulusay jiraac inta hadii istiqaa jaaga banaan jaaga banaan istiqbaal ilaah jaaga banaan man amkanahu macnaha ninka oo usuuroodo kacbada ninka kacbada ayaa sudukaa masaajidkaan oo kale masaaidkaan oo kale ku jirtaa kacbadi ku raqatay masaajid kacbada dhexdeeda ku jirtaa midka camal waaye usla midka ku dhex jiro kacbada bis yani kacbadana yani wareegeedin si masaajidka wareegiisa camal waaye afar yani murabac waaye afar geysood waaye wareegiisi mehan ujeyso ku banaan meha ujeyso ku banaan meha ujeyso ku banaan afarta geys me ujeysakidba ku banaan tarjumaayo hortooda ujeeda kacbadii inuu jeedkaa jirtaa maxaa yeelay meesha lagu dukahaayo loo dukahaayey yaa joogaa oo sidii meeshii loo dukahaayey kacbada waaye mayaas joogaa markaas fi ayi jihatin oo fi lkacbati waa kaas oo iska ahaa ayi jiha meeliiska ahaada xaggiiska meesh uu jeesto haddii kacbada dhexdeeda ajoogo inuu deedo ashaneed oo xarneed asu jeesto ama saciidoo furan oo ka catabadeedina maala catabada shardi waay darsaankeeda catabad waaa laaa dhulka meesha u xigo geedka oo dhulka meesha u xigo usuubiyo darsaanka nagaawanka darsaanka meehaas khadarsi wixii diraac haddii diraacaan oo bani aadamka amaha diraacani haddii saddex meel laga qadar lama meel camal as u afaasnaada asugu toosnaada haddii kiyar asugu toosnaada ma anfaxayso waa intaas aska hela ama kabadan markasoo dukanaa soo dukanaa oo ban asku jiro yani cakabadeedii yani inaas yani iyadoo qadarkeedi asiga qadarsankeeda garaa iska qaadin law irid yani ay fulan tahay jaaza banaan wakaas jaaza banaan irideeda abafurnaanta jaaza banaan haddii ba cakabada irideedii darsaankiisii ay kaaqaadisho qadarkaliday garaa korkaadi asqaabilaah olow lawhaa inti anaa ka qabtee jaaza banaan wakaas banaan تمام يعني معالهري مستقبلا من بنائها او امس محسن صلى وادكها نكي صلى وادكها او كدكها على سطحها صحابتك كدكيسي اسكتكها ده قلت كما جرى معنى سطحي وحالهناها اي سخفي على ورقابة markaas inta hadda aan ku jirno kan aan joogno unkaa waxaa leena sakti wadahaan waxaan ka adkeyno in dhahay ay rawaayaan kasakti waxay ka koreena sakti a waxaa korkeeda waxay ka sooso ahay sakti waaye waxay haddii inta aan joogno gudaha hadda masaajidkan ba waaye waxaa in dhahay waxay wada hayaan aan joogno oo kor ah haddii kor dayno waa sakti gambis aan ilaahu mutaamuda labadaba gambis baan niraada xamar soomaalida daboo lay dhahaayan mano unaka adkaan waa gambskaasaa baadi karto gaacati makhawaan mogtahay sasa makhawaane akhala maho sakaabka kor waxay kor looga soo ahaay fatxi waay taas indhahaa ee qabooyka waxaas fatxi fatxiyaa la yidhaahaa alaa kulanta waa inkaasa la yidhaahaa kacbada gooni marka u jiro waxaa la yiraa waay ku jiro waxaas waay babadeedi waay meha ka wareegsan yani geed meha ka baxay kacbada korkeedi ka baxay hadii baqadar ulusay jiraac oo yani aku tooso jaaza banaan intila waay amase meesha oo l lu talaali ah meha ka surid amase loo dhisay law asqaabiloo fadaulfay diraac maa sabaa oo lashieemaa sabaqada maxaa waaya fadarsulfay diraac inaa adku toos korkaada asugu toos ama ka badan sayhogaba waay ilaa diraac lamadiisi yani dhudun lamadiisi sulf qadarkeeda inaa korkaadi asku abaasanaado haddii korkaa intaas ka qaabilayahay maya ayaas alahaas alqawaa maxaa baxay maxaa ku baxay waxaa ku baxay jaaga banaan ido intad qaadashan kacbad sideeda qaadashan irida baabka irida meesha ay ku dhamaahayso dhulka ku dhamaahayane yani wax ma jiro oo koree male qadarsilasoo jiraa wax la eg ma ahe wax ka yar waay ka meha oo irida ugu dhamaahayso ee catabatulbaab la yiraaha nabi ma jiro qadarsilasoo jiraa qaadilahay wax ka yar waayo udadeedana waa furan tahay waxaa la leeyahaa markaasi salaadiisi ansixi mayso maxaa yeele waxaa laga rabaa jidaarkeedii inaad qaabilo ama irideedii barduudan ay tahay iyadoo xiran oo amase shay oo meha ka koreeyo oo qadartulhay jiraac oo kacbada kamid ah eh, dhagaxyahaadii dhagaxyahaadii darbigeedii geed meha ku talaalan irdeed geedkiis waxyaala maxkamida eh inaad yani isku tooso a laga rabaa haddii ka yar yihiin israaci ka yar yihiin inta yani oo darsaanka iska qaabilaayo idaa furan matalan mamahoy waa darsaankii hadii wa waaaan qaabilaya laba yar asdhaaa darsa israac waa ka yar asdhahaa markaas maya kaas ansaci mayso haddii saydaalkan dhan sifaayaalka aan soo sheegni oo la waayo aan la helin salaadii ansaxi mayso بعد شاء الله تعالى وحي سبحان الله والحمد لله الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا وكنا بما وسينا بفضلك يا لطيف يسر وأجمع السلام يا كريم إلى جول imaam nawaawi waxaa siri radia allahu tacaala canhu ardaahu man qafkii oo amkanahu oo usuuroodo usuroodo cilmu lkacbati kacbada cilmigaadii usuuru cilm اqiblati qiblada cilmigeeda usuuruhu xaruma waxaa ka xaaraama caleyhi korkiisii ataqliidu saarasho aa ka xaaraama garab saarasho saarasho nin kala saarto warkiis qabto waa ka xaaraam wاlijtihaadu ijtihaadna waa ka xaaraam waman amkan fi usuuru cilmulqiblati qiblada cilmigeeda ka hugsuuroodo xaruma waxaa ka xaarama mankaa qofkaas atakliidu saarakaas xaaraam walijtihaadu dadaalna waa ka xaaraam dadaalna waa ka xaaraam waman sallaa ninkii dugta bilijtihaadi ijtihaad dadaalku dugta oo faqiiqana yaqiinsada alkhaطa geef qadاa waa qadeeyaa salaadaas asoo horeeyaa fircawdaar manaa qabano xuluubta yaqana haddoo yaqiinsado ho lafkii haddoo yaqiinsado fiiha fi salaati salaada dhexdeedii haddoo ku yaqiinsado oo ku yaqiinsado fi salaati wajaba waxaa ku waajibaa adeehi korkiisi waxaa ku waajibaa mankaasi istinaafuhaa salaadii soo cusbaynteedii yaa ku waajibaa inuu soo cusbeeyo hadda soo bilaawo wada inuu soo bilaawo soo cusbeeyo inuu soo bilaawo aa ku waajibaa eh? eh? aboodi farasaxu qolka fiol ma inti saay aa inta miya ala kun xawaagisha wallahi wamanaka fa fa in ha wama waman amkana ninkii u suuroodo humankaa cilmu qiblati qiblada cilmigeeda xaruma caleyhi taqniid waa ku xaaraama wاlijtihaadu dagaalna waa ka xaaraam ahaada wailaa haddii u suuroo waaye wailaa haddii u suuroo waaye ahada oo horta waajib ahaan biqowli iqatin oo isku kalsoon yahay oo lagu kalsoon yahay qowlkiisa is qabtaa maqbuul riwaaya ah warkiisii asqabhaa oo naag ha addoon ahaado fiqahaasoo miya yukbiru waramaayo can cilmin cilmin xaggiisii ka waramaayo bilqiblati qibla xaggeeda ku cilmi leh asuu warama qiblada ama micraab oo muctamad ah kaad ma banaan fain faqada haddaas waayo waamkana oo suuro alitihaadu itihaad uu suuro xaruma taqliidu saasashadii waa xaaraam xaraam ahaataa xaruma taqliidu saasashadii waa xaraam ahaataa fain taxayara haddoo wareersado haddoo wareersado afkii haddoo wareersado mujtahidkii haddoo wareersado oo macnaha shay yani oo oo usan muuqanin meeha yani daliilyaakis daliil shalehaaya agadawoomin <clears throat> ogaanaa jirta mugdiyaa jiraa lam yuqallid ma saarsado mana qaano wasallaa waa dugtaa kayfa sidii kaana u ahaado wayqadiy waa soo qadeeyaa wujuub ana waa soo qadeeyaa maxaa yeel naadir waay iska jooga hmm. Hmm. inta وأمكن الاجتهاد حرم التقليد فإن تحير يقلد ومن عجز عن الاجتهاد معنى مراتب القبلة qiblada maraatib ay leedahay maraatibteedi macnaha maraatib istiqbaal qibla qiblada misaalka waxaa waaye qiblada qaabilita qaabilideedii maraatibteedii waxaa waaye xaqiiqatan ay eedaa fi lqurb ajil lya xaqiiq ahaan wadanana fi lbucdi yani istiqbaal qibka fardun waayo lisalaati lqaadir ay farad ku tahay ninkii uu suurowda qiblada cilmigeedii barasha ogaahashadeedii macnaha cilmu ceyn qiblati aba wadaaye maadaama uu suuri karo inaa qiblada caanteeda as ogaado as ogaa karo ay usuuroogi karto antayna waa karaa yani u dhawaaya meesha taqliid ninkaas waa ka xaaraam taasasha waa ka xaaraam ijtihaadna waa ka xaaraam taqliid macnihii waxaa la wadaa nin mujtahidaasoo ah dadaali qowlkiisii qawashadiisa taqliid la yaraha oo lgeyr la qabto waa ka xaaraam macnaha adiga haddii mininka ka soo baxdid mininka adoo ku jirtid adig soo baxdid oo qibladaa afiirisid waxa waaye kuwaas ninka oo maka joogo xaadira masjid alxaraam waayo ah. makaas joogaa ninkiis ku jiro hadiska soo baxo oo magaciisii oo min ahli maka kamid ahaay ninka oo maka jooga oo maka deganaa la wadaa ninka maka degan waay makaas degan yahay haddii nininkai aska soo baxo hal mas'ala waaye mas'alada koowaadba waay ta hadiska soo baxo waxaa ku suurool kartaa de nininkaadi dadkaa kusoo baxdid hmm. kacbada muqaabilkeedii waa sii a arki kartaa haddii minig soo baxdid oo kacbada yani meeshay jirta aad arki kartid waxaa ka xaaraama inaa oo nin aad dirsatid oo tiraahid qiblada isoo sii fiiri ninkaasoo kugu soo noqdo oo ku hiraa qiblada yani mininkaan asawaanigan tiirkan tiirkaan as yani ay ku abaarsan kusoo noqda adin inaad soo dhigi soo baxdid waa arki kartaa masaalka waa kan waaya markaas waxaa ku yiri ninkii eh, inaad dasad waxaan ibax isoo riiri cidlada eh, isoo day maydata kacbada waa kuu baxay waa ku soo noqday waxaad ku yiri gabdhada waxay ku abaarsan tahay tiirkaa ninkaada tiirkiisi ama subaakadaanay ku abaarsan tahay hadda markaasi yani waxna waxaa ka xaaraam haddana inay daraasida waa ka xaaraam adoo mabada marka minitaadi ah marka aad degan tihid oo heli kartid inadkaas oo aragtid oo dad aad dursatid amase ijtihaad aad suubisid ama minita aad fadhisid oo yani aad fii fiirisid oo tiraahid kacbada meeshaan waaye meeshaan ay kuxuman tahay kacbadii abraarteedii meelaan kuxuman iskaraahayd idane ma banaana xaaraam waay maxaa yeelay maxaa aadaya haddii soo baxdid meenka soo baxdid waxaa ku fudud kacba inaad aadid markii soo baxdid